بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتاب الزكاة zakada ayuu kitaab u yahay baabu wujuubi الzakaati sakadu inay waajib tahay ayuu baab u yahay can abi ayuub radia allaahu canhu ana rajula ninbaa qaala wuxuu ku yidhi lilnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam akhbirnii ii sheeg bicamalin camal rasuulkii ilaahayow camal ii sheeg camalkaasoo yudkhilunii igeliyo aljannata jannada xamal aan jannada ku gala ii sheeg qaala wuxuu ku yidhi maa lahu maa lahu allahu akbar maa lahu maa lahu wuxuu ula jeedaa rasuulka sala allahu calayh wasalam ayu shayin yuriid alle muxuu doonayaa midkan maa lahu maxaa u sugnaaday muxuu rabaa oo muxuu doonayaa wa qaala annabiy qaala wuxuu yidhi qaaladaasi macnaha waa qoonkaa loola jeedaa ninbaa rasuulka marka hore u yimid markaasuu yidhi waxaad ii sheegtaa rasuulkii allow camal jannada igebiyo aan janno ku galo qaala macnaha alqowma qoomkii waxay dhaheen maa lahu maa lahu muxuu doonayaa kale maxaa u sugnaaday wa qaala annabiy nebigana wuxuu yidhi aa rabba maa lahu rasuulku wuxuu yidhi arab rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam markii ay sidaa dhaheen ayuu nebigu u jawaabay wuxuuna rasuulku yidhi arabbu maa lahu macnaha wuxuu ula jeedaa maa waa zaa'ida la yidhi rab arab iyo dan iyo xaajo ayaa keentay dan buu rabaa oo dan buu doonayaa markaasuu uga jawaabay tacbudullaha allaad caabudaysaa walaa tushriku bihi shay-an waxna ilaahay u sharig yeeli maysid wa tuqiimu asalaata salaadaad oogaysaa wa tu'tiya asakaata sakadana waad gudanaysaa wa tasilu alraxima raximkana waad xiriirinaysaa qaraabadana waad xiriirinaysaa wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaal lammaa tuwafiya markii la odsaday buu yidhi rasuulu rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahi wa kaana abuu bakarina ay u ahaatay radia allaahu canhu khaliifadii iyo hoggaamintii iyo madaxtinimadiina ay u ahaatay abuu bakar wa kafara waxaa kufriyey man kafara wixii kufriyey oo min alcarabi carabta markaa ka mid ah fa qaala cumar cumar wuxuu yidhi radia allaahu canhu kayfa tuqaatilu macnaha abuubakar baa yidhi marka waan la dagaalamaynaa dadkii xaalkoodu saa noqday weliba kufrintan qaxaa ku jiray dad sakada uun diiday sakada bixin maynabay dhaheen bacdamaa rasuulkii dhintay abuubakarna wuxuu damcay inuu la dagaalamo cumar baa yidhi radia allaahu canhu kayfa sidee baad tuqaatilu ula dagaalamaysaa annaasa dadka waqad qaala rasuulu rasuuluullaahi asagoo rasuulkii alle uu yidhi umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa inaan dadka la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay dhahaan laa ilaaha ila allah faman qaalahaa qofkii yidhaahdaa faqad casama minnii wuxuu xaggayga ka dhowray uu ka ilaaliyey maalahu i wa nafsahu maalkiisa iyo naftiisa ilaa bixaqihi xaqiisa maahan kelimada towxiidka xaqeeda maahane wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allaahi alla korkiisay ahaatay ayadoo rasuulku saa yidhi abuubakarow seed ula dagaalamaysaa fa qaala wuxuu yidhi abuubakar wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la uqaatilanna waan la dagaalami oo waan la dagaalamayaa man faraqa qofkii kala qaaday bayna asalaati waasakaati salaata iyo sakada nin yidhi waan tukanaa sakana bixin maayo wallaahi waan la dagaalamayaa fa ina asakaata sakadu waa xaqu lmaali waa maalka xaqiisa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi abuubakar low manacuunii hadday iga manciyaan oo ay ii keeni waayaan canaaqan waxar ciqaalan riwaayadaha qaar baa tilmaamay dabar xarigga lagu xiraha haddii ay ii keeni waayaan ama waxar kaanuu ay ahaan jireen yu'adduunaha kuwa u guta oo u keena ilaa rasuuliillaahi sala allahu calayh wasalam laqaataltuhum waan kula dagaalamayaa calaa mancihaa mancitaankeeda mancitaankii ay manciyeen iyo diiditaankii iyo reebitaankay reebeen yaan kula dagaalamayaa qaala cumar cumar wuxuu yidhi radia allaahu canhu eh, eh, wuxuu yidhi fa caraftu waxaan aqoonsaday annahu alxaqu inuu xaq ahaa abuubakar inuu xaq ku taagnaa ayaan gartay caalamkii maanta abuubakar buu u baahan yahay caalamka maanta abuubakar buu u baahan yahay baabu ifmi maanici zakaat kan sakada manciyo ee diida dembiga uu leeyahay baabkiisii waaye waa canhu waa saxaabigii hore abi hurayra aydan mar labaadee qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi man ataahu allaahu maalan qofkii ilaahay maal siiyo falam yu'addi aan ka gudanin zakaatahu zakadiisa oo sakadiisa aan ka gudanin muhila lahu waxaa loogu soo mafelaa oo looga soo dhigaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo shujaacan abeeso aqraca timihii ay ka bideen sunti intay ka badatay yaa timihii oo dhan eber ay ka noqdeenoo markaa aqrac noqotay lahu leh zabiib zabiib waxay leedahay zabiibataani laba zabiibadood laba zabiibadood maxaa loola jeedaa waxaa laga wadaa walow fii shidqayhi waaye labada daambee waxay ku leedahay laba dhibcood ayay markaa ku leedahay yuqawiquhu qoortaa looga duubayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo uma kabacdi ya'khud wuu qabanayaa oo wuxuu ku qabanayaa bilihi zamatayihi labadiisa miciyood yacnii waa shidqayihi labadiisa daan ayuu ka qaniinayaa macnaha wuxuu ka qaqabanayaa uu ka qaniinayaa labadiisa shiftayn leh asaa kuu fasiray bilahzamatayhi yacnii waa shifqayhi labada dhinac buu saa uga qaniinayaa uma kadib yaquul wuxuu odhanayaa ana maaluka ana kansuka maalkaagii baan ahay kaydkaagii baan ahay uma kadib talaa wuxuu akhriyey laa yaxsabanna aladiina kuwiyaysan u malaynin yabkhaluuna bakhiilahayay wixii ilaahaysiiya ku baqiilahayay inay khayr u tahay shar bay u tahay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala sharay markaa u tahay buu rasuulku ilaahay yidhi subxaana wa tacaala inay khayr ugu jirta yaysan u malaynin bal huwa sharu lahum sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama maalinta qiyaamana waxay ku baqiileen baa qoorta looga duubaa baabu infaaqi bixin almaali maalka in lagu bixiyo fii xaqihi xaqiisa ayuu baab u yahay can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nnabiy nebigaan maqlay yaquul asagoo dhahaya laa xasada xaasidnimo ma jirto ilaa fitnatayni laba dhexdeed maahan rajulun nin aataahu allaahu ilaahay uu siiyey maalan xoolo oo fasallatahu uu ku salliday ama uu ku diray calaa halakatihi bixitaankiisa xoolaha uu bixinaya fi lxaqi xaqa inuu ku bixiyo iyo wa rajulu nin aataahu allahu ilaahay uu siiyey xikma xikmad fahwa yaqdi biha wa dadkana ku xukminaya barayana baabu alsadaqati min kasbi اlطayibi ka sabtiib ah sadaqada laga sadaqeeyey baabkeedii waayo can abi hurayra radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah dhahay man tasadaqa qofkii sadaqaystaa bicadli tamratin timir wax la mid ah oo min kasbi tayibin ka sabtiib ah xalaala macnaha walaa yaqbal allaahu ilaahay ma aqbalo ila ayiba shay fiican maahane wa ina allaha ilaahay yataqabbaluhaa yataqabbaluhaa wuxuu ku aqbalayaa ee uu ku qabanayaa biyamiinihi midigtiisa uma kabacdi uma kadibna yurabbiihaa ama yurbiihaa wuu korinayaa wuu u barbaarinayaa lisaaxibihi saaxiibkii waa qofkii bixiyey kamaa yurabbi sida uu u barbaariyo axadukum midkiin axadukum faluwahu darmaankiisa canuga yar ee faraska uu dhalo xataa takuuna ilaa ay ahaatay noqoto markii dambe midla aljabali sidii buur oo kale sidii jabal ama buur oo kale ay markaa noqoto markii dambe baabu alsadaqati qabla alrad sadaqadii baabkeedii waaye oo sadaqo ayay baab u tahay inta in wax layska baxsado intaan lagugu soo celinin xilli baa la gaari doonaa qofka intaad sadaqo u geyso uu ku yidhahdo shalay maxaa iigu keenaysay marka intaan la gaarin intaan la gaarin qabla alradd celitaan oo lagugu soo celiya ka hor hadda wax iska baxsada waaye can xaarifata binti wahbin qaala samictu اnnabiy nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya tasadaquu warhoy sadaqaysta sadaqa la baxa fa innii anigu fa innahu maxaa yeelay ya'tii waxaa imaanayoo soo maraya calaykum korkiina zamaanun zaman yamshii uu la soconaya alrajulu ninku bisadaqatihi sadaqadiisa maantoo dhan buu la wareegaya falaa yajidu uusan helaynin man yaqbaluhaa qof ka aqbala qof kastuu u geeyey wuxuu leeyahay ma rabo ihiwat maanta o dhan suu u soo wareegaayey yuu iska laabana asoo sadaqadii wataa habeenkii murug ma seexan karo alla yaa beri kaa qaata sadaqada xilligaa intaa la gaaray weli wallaahi inta maskiin la helaayo ku baryanaya wax isii ku dhahaya waa nolosha macaankeeda maalinta lagu yidhaahda kaama rabo meeshaa doonta geey waa dhibaata aad iyo aad u weyn yaquulu rajul ninkii wuxuu leeyahay low ji'ta bihaa haddaad ii keeni lahayd bilamsi shalay waa maanta dhibaatada markay jirtay faqriga haddaad ii keeni lahayd la qabiltuhaa waan kaa aqbali lahaa fa ama alyowm maanta soo ma aha falaa xaajata lii bihaa wax danoonka leeyahay ma jiro maba u baahniba albaabkaa la garaacaya albaab walbaa la garaaca hal qof oo sadaqa kaa qaataa la weyn doonaa falaa xaajata lii wax dan ah oo bihaa sadaqadan aan ka leeyahay ma jiro riwaayadaha qaar waxay tilmaan sadaqa dahab ah dahab sadaqadiisa dembi lagu wadaa inta albaabka lagu soo garaaco albaabka aad garaacdo oo dhaa sadaqaan idiin wadaa teenaan meel ula'nahay baa lagu leeyahay ka warrama maalinta baabu ayu sadaqati afdal sadaqatee fadli badan baabkeedii waaye can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaa rajul nin baa yimid ila alnebi nebiguu u yimid sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ayu sadaqati acdam sadaqatii u weyn ajran xagga ajirka qaala wuxuu yidhi an tasadaqa inaad sadaqaysato wa anta saxiixun adigoo caafimaad qaba shaxiixun bakhiilahaya takhsha alfaqra faqri ka cabsanaya faqri ka cabsanaya oo oo wata'mulu alghinaa taajirnimo rajaynaya markaad wax iska bixiso amay kaa dhammaadaan adoo ka cabsanaya haddaad ceshato amaad taajirtaa adoo saa isdhahaaya walaa tunhil ha la sugin sadaqada dhiibitaankeeda xataa idaa balaqat ilaa naftu ay soo gaarto alxulquuma kalxamahay bixi rabto qultu ad dhahda lifulaanin kada hebel intaa ha la sii walifulaanin kadaa hebel ma la siiyo waqad kaana lifulaan xoolahan hebel baa iska laha waqad xaqiiqaahee kaana wuxuu u ahaaday xoolihiinna lifulaanin hebel maba lihid adiga waad sii socotaa oo dhaxal bay gelaysaa marka taa ayaan lala sugin xilligaasaa fadli badan baabu man amar qofkii amra khaadimahu shaqaalihiisa bisadaqati inuu sadaqa bixiyo macnaha qaadimkii kuu shaqaynahayay yaad amartay wax bixin can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa anfaqat ilmar'atu naagtu hadday nafaqayso min tacaami beytiha gurigeeda raashinka yaala hadday masaakiin wax ka siiso hayra mufsidatin aydan wax fasahaabinaynin kaana lahaa ajruha ajarkeeday ku leedahay bimaa anfaqat nafaqayntay nafaqaysay bixintii ay bixisay wa zawjuha walisawjiha ninkeedana ajruhu ajirkiisuu markaa ku leeyahay walisawjiha odaygeeda ajrahu ajruhu le ajrigiisuu leeyahay bimaa kasara kasabkii iyo shaqayntuu soo shaqeeya darteed walilkhaasini khaazinkii keedxayahana midlu daalika saasoo kale laa yanqusu laga nus aamin maayo bacduhum qaarkood ajra bacdin qaarka kale ajirkiisa shay waxba qof kasta si gooni ah ayuu ilaahay u siin subxaana wa tacaala abaalgudkiisa ajirkiisa baabu alxafi guubaabo laysku guubaabiye ayuu baab u yahay calaa adaa guditaan amwaali nnaasi dadka maalkooda in loo gudo iyo wa fadli alkhani taajirka fadliga uu leeyahay cala alfaqiiri faqiirka korkiisa uu ka leeyahay taajirka weliba ilaahay xoolaha siiye shaakirkee khayrkii wanaagga ku bixinaya qaala alnebiy nebigu wuxuu yidhi man akhada qofkii qaata amwaala annaasi dadka xoolahooda yuriidu asagoo doonaya isagoo doonaya addaa'aha guditaankeeda adda allaahu ilaahay baa ka gudaya canhu xaggiisa waman akhadahaa qofkii qaata yuriidu asagoo doonaya itlaafaha inuu baabi'iyo talafsado atalafahu allah ilaahay baa baabi'iya asagana atalafahu allahu ilaahay baa talaf ka dhigo hoojiya wacan xakiim bin xisaam radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi alyad lculya gacanta kore khayrun way ka khayr badan tahay min alyaddi siflaa gacanta hoose wabda' wax ku bilow waxbixinta biman tacuulu dadkaad biisho wa khayru sadaqati sadaqa waxa u khayr badan can dahri hina khiinan iyo taajirnimo dhabarkiisa waxay ka yimaadeen waman yastacfif qofkii is ilaaliya yucifahu allah allah ilaalinaya waman yastaqni qofkii isdeeqoo dadka baryadooda ka kaaftoomana yuqnihi allaahu ilaahay baa deeqay baabu almunfiqi waalmumsiki ninka xoolaha haysta oo ku dhagan iyo qofka bixiya baabkiisii waaye can abi hurayra radia allaahu canh can alnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu ihi nebiga maa min yowmin maalin ma jiro yusbixu ay ku waabariistaan alcibaadu addoommada fiihi maalintaa dhexdeeda ilaa malakaani laba malag baa yanzilaani soo degaya fayaquulu wuxuu odhanayaa axaduhumaa midkood allaahuma ilaahay acdisii munfiqan midka wax bixiya khalafan wax gadaa u hara beddelsii ilaahayow wayaquulu alaakharu ka kalena wuxuu leeyahay allaahuma ilaahayow acdisii mumsikan midka wax qabsadee ku dhegeen wax bixine baqiilka ah telefon wax markaa hoojiyaan wa canhu aydan annahu samica rasuula allah rasuulkii alluu maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya mahalu albakhiili waalmunfiqi ninka wax bixiya iyo kan bakhiila ka mahali rajulayn laba nin oo kala waaye calayhimaa korkooda jubbataani laba jubbad bay wataan oo min xadiidin bir ah waxayna u joogaan min udyayhima min hudayhimaa naasahooda ilaa taraaqiihimaa ilaa dhuunta naaska ilaa dhuunta intaasuu u joogaa ee jubbadda fa ama almunfiqu midka wax bixiya falaa yunfiqu ma nafaqeeya ilaa hadduu wax bixiyana sabaqad way weynaanaysaa oo ow amase wafarat way fidaysaa waa isku macna way weynaanaysaa calaa jildihi maqaarkiisii jirhkiisay ku fidaysaa jubbadda xataa tukfiya ilaa ay qarisa banaanahu xidnihiisa farihiisay qarinaysaa wa tacfuwa atharahu raadkiisa ayay tirtiraysaa wa ama albakhiilu qofka bakhiilka ah ee aan wax bixinin falaa yuriidu ma doonaya dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam an yunfiqa shay-an inuu shay bixiyo ilaa lasaqad way dhegaysaa kullu xalqatin xalqatin xalqa dhammaanteed makaanaha booskeeda xalqa dhammaanteed iyo garaangar iyo wareeg kasta meeshii ay tiilay ku dhegaysaa fa huwa yuwasicuhaa wuu waasicinayaa huwa yuwasicuhaa falaa tattasicuu mana waasacayso wuu kala qaadayaa wuu fidinayaa mana baxayso baab calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisa sadaqatun sadaqa ahaatay ayuu baab u yahay can abi muusa alashcari radi allahu canhu can alnabiyi sala allahu calayh wasalam qaal wuxuu yidhi calaa kulli muslim muslim kasta dhammaantii sadaqatun sadaqa korkiisa ahaatay faqaaluu waxay dhaheen yaa nebiy allah nebigii ilaahayow faman lam yajid qofkaan helinna qaala wuxuu yidhi yacmal wuu camal qabanayaa biyadihi gacantiisa gacantiisuu ku camal qabanayaa fayanfacu nafsahu naftiisuu ku anfacayaa wayatasaddaqu waana sadaqaysanayaa qaaluu waxay dhaheen fa in lam yajid hadduusan helinna qaala wuxuu yidhi yuciinu wuxuu u kaalmaynayaa dalxaajati almalhuufi nin dan u saaxiib ah oo la dhibaateeyey qaaluu waxay dhaheen in lam yajid hadduu waayo qaala falyacmal bilmacruufi macruufka ha camal qabto wax wanaagsan ha sameeyo waliyumsik hana ka hara cani shari sharta fa innahaa maxaa yeelay taasaa lahu asaga sadaqatun sadaqa u ahe baabu isticfaafi can ilmas'alati dhowrsanaan layska dhowrsado iyo in laga dhowrsanaado tuugsiga iyo su'aasha ayuu baab u yahay can abi hurayra radi allah canh anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi waaladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye lian ya'khuda inuu qaado axadukum maxadkiin xabalahu xarigiisa oo fayaxtatiba uu ku soo qoryo guro calaa dahrihi dhabarkiisa ayaa khayru lahu uga khayr badan min an ya'tiya inuu u yimaado ama uu u taga rajulan nin oo fa yas'alah uu markaa weydiisto actaahu ow manacahu ha siiyo ama ha u diidee ama ha siiyo ama ha u diidee tanaa fiican buu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam wa can xakiim bin xisaan radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiistay rasuulkii ilaah sala allah calayh wasalam fa acطaanii waa i siiyey uma sa'altu haddana waan weydiistay fa acطaanii wuu i siiyey uma haddana sa'altu waan weydiistay fa acطaanii waa i siiyey uma kadib qaala wuxuu yidhi yaa xakiimu xakiimow inna haada almaala xoolahan khadiratun way macaan yihiin xulwatun waa macaan faman akhadahu qofkii ku qaata bisaqaawati nafsi naf inuu dhibkeeda isaga dejiyo naf dejinteeda qofkii u qaata buurika lahu waa loo barakeeyaa fiihi xoolaha gudahooda waman akhadahu qofkii ku qaata biishraafi nafsin naf hanqaltaageedii damaceedana lam yubaarak lahu fiihi loo barakayn maayo wa kaana wuxuuna ahaanayaa kaladii kii oo kale ya'kulu cunayo walaa yashbacu aan dhargayni alyaddu alculyaa gacanta korana khayrun way ka khayr badan tahay min alyaddi suflaa gacanta hoose fa qaala xakiim wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow waaladii macbuudkii bacadaka bilxaqi kugu soo bixiyey baan ku dhaartay xaqnimee laa arza'u axadan axad ka musqaamin maayo bacdaka adigadaashaa shay-an waxba qof aan shilinka nusqaaminayoon ka qaadanayo ama aan weydiisanayo ma jiro xataa ufaariqa addunyaa ilaa adduunka aan faaruqo ilaa adduunka aan ka tago oon dhinta buu yidhi eh, fa kaana abuu bakar radia allaahu canhu wuxuu ahaa yadcuu mid u yeedha xakiiman ila alcataa'i siismo ayuu ugu yeeri jiray faya'baa wuu diidi jiray xakiimna an yaqbalahu inuu ka aqbalo minhu xaggiisa uma intaa kadib ina cumara cumar radia allaahu canhu dacaahu wuu u yeedhay liyucطiyahu suu u siiyo fa wuu diiday an yaqbala minhu shayئan inuu shay ka qaato faqaala cumar wuxuu yidhi inii ani ushhidukum waxaan markhaati idinkaga dhigayaa yaa macshara almuslimiin muslimiinta macshartooday calaa xakiim anii anigu acridu calayhi xaqahu inaan xaqiisa u bandhigay oo min haadihi alfayl faygaan iyo xoolahan uu ka lahaa oo faya'ba uu diiday an ya'khudahu inuu qaato markhaati ka noqdo falam yarzac xakiimun xakiim kama nusqaaminin axadan oo min annaasi dadka ka mid ah bacda rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay kadib sal allah calayih wasalam xataa tuwafiya ilaa la oofsaday ilaa la oofsaday ee uu dhintay wax uu ka nusqaamiyey ma jirto baabu man sa'ala annaasa qofka dadka weyddiista baabkeedii waayo takafuran badsaasho asoo ula jeeda daday xirfad ku tahay tuugsiga oo u soo kallahaba kuna shaqaystoo bengiga dhigta kadibna can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhu qaala qaala nebiy nebigu wuxuu yidhi maa yazaalu rajul rajulku kama zuulo qofku kama zuulo ninka naagtana waa la mid eh yas'alu annaas inuu dadka wax weyddiisto xataa ya'tiya ilaa uu yimaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo laysa fii wajhihi asagoo wejigiisa uusan ku aalin muscatu laxmin cad hilib ah kataba mucaawiya qoray ila almuqiiri shucb an naktub qor ilaa ilaya xaggayga bishayin shay u qor oo samictahu macnaha kataba mucaawiya ayaa wuxuu u soo qoray ila almuqiirati bnu shucba an iktub ilaya ii soo qor bishayin shay oo samictow aad ka maqashay min alnebiy nebiga sal allah calayh wasalam fa kataba ilayhi wuu u soo qoray xaggiisa oo samictu alnebiy nebiga waxaan ka maqlay sala allahu calayh wasalam buu soo qoray yaquul asagoo dhahaya ina allaha ilaahay kariha lakum wuxuu idiinka rahsaday alaaan saddex waxyaabood qiila wa qaala waa la lahaa iyo waa la yidhi waa hadallada lagu haayo meelaha qaxwooyinkee la fadhiyee fadhi kudirirka ah waa la yidhi waa la lahaa yaa yidhi ma oga yaa dhahay ma yaqaan yaa lahaa ma oga qiila wa qaal wa idaacat almaal maalkoo la dayaco iyo wa kafrat asu'aali su'aalaha faraha badan wa can ummi salama qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo ali ajarun ajir ma ku leeyahay an anfiqa inaan nafaqeeyo oon wax siiya calaa bani abi salama abi salama ilmihiisa inaan wax siiyo inamaa hum baniya waa ilmihayda faqaala rasuulku wuxuu yidhi anfiqii calayhim nafaqay falaki ajrun ajr waxaad ku leedahay ma anfaqti calayhim waxaad ku nafaqaysay wixii biil aad siisay ajr baad ku leedahay can abi hurayra radia allaahu canhu ana rasuula allah rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi laysa almiskiin maskiin ma aha alladii yatuufu midka ku wareega cala annaasi dadka tahudduhu ay celinayso alluqmatu waalluqmataani waatamratu iyo watamrataani albaab buu istaagaya canjeeraa la siinaa u iska soo baxaa timir baa la siinaa wuu soo baxaa kaa miskiinkai xaqiiqdee dhabtaa ma aha walaakina almiskiin laakiinse miskiinka ay diintu ammaantay xaqaa aladii kii waaye laa yajidu aan helaynin khinan yuqniihi taajirnimo uu ku kaaftoomo walaa yuftanu lahu aanan la fahmaynin oo fa yutasaddaqu calayhi lagu sadaqaysto korkiisa walaa yaquumu aan istaagayn fayas'alu nnaas inuu dadka weyddiisto kaa waay miskiinka dhabta can zaynab imra'ata cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhumaa qaalad waxay tiri intalaqtu waan tegay ila alnebiy nebigaan u tegay sala allahu calayh wasalam fawajadtu waxaan helay imra'ata naag oo min alansaari reer ansaareed ah cala albaabi albaabka nebiga iyadoo taagan xaajatuhaa danteeda midlu xaajatii dantayda oo kale ay tahay su-aashaan aniga qaba ayay ayadu qabtay fa mara calayna waxaa korkeenna soo maray oo na soo maray bilaalun bilaal faqulnaa waxaannu ku nidhi salli nnebiy nebiga soo su'aalo waxaad noo soo weydiisaa ayujuzi'u ma ka gudaysaa cannii xaggayga an unfiqa inaan nafaqeeyo calaa zawjin iyo waaytaamin lii oo fii xajiri ama xujuri guryahayga jooga ama maamulkayga ku hoosno nool fasa'alahu wuu soo weydiiyey faqaala rasuulku wuxuu dhahay nacam laha ajraani laba laba ajir bay leedahay ajru alqaraabati iyo wa ajru sadaqati qaraabanimo ajirkeeda iyo sadaqadii ajirkeeda labadaba way isku darsatay idan xaasaska hadday nimankoodu caawiyaan waxna taraan waxna siiyaan ilaahay ajir buu ka siinayaa subxaana wa tacaala khayrkana ha lagu dadaalo raggana ha la caawiyo wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam